ahaa marka la kala dhigdhigaayo oo aan si ijmaal oo duuduuba loo sheegaynin jawaabtu waxay tahay waxaa u daliila qowluhu sala allahu aleyh wasalama hadalkii rasuulka sal ly slam uu yidhi fii xadiidi su-aali jibriila iyaahu can iddiin xadiidkii uu jibriil su-aalaha ku weydiinaya rasuulka sal ly slam markuu diinta weydiiyey alislaam an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah islaamku waa inaad qirto oo aada ictiraafto ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye wa ana muxamada muxamedna inuu yahay rasuulu llah rasuulka alle inuu yahay alla soo diray oo sharci iyo diin iyo maaragtay towxiid lala soo diray iyo xalaal iyo xaaraam inuu dadki u caddeeyo iyo wixii aakhiray ku badbaadi lahaayeen iyo wax diinkooda ku hagaagi lahaa wa tuqiima asalaata salaadii inaad oogto waa ruknigii labaad ee arkaanta islaamka ka mid ah qofku waa inuu salaada bartaa haddaanu baran si fiican uu oogi karo arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waajibaadkeedii haddaanu garanaynin waa nasiib darro waxaad arkaysaa qof masjidkii soo galay oo waqti ku bixiyey oo haddana salaada uu dukanayo wax ka jira aanay jirin toddobadii xibneeda in lagu sujuudo toddobadii xubnood oo in lagu sujuudo ay ahayd ma tamkiininayo farihii waa u laaban yihiin ma garatay lugihii kor u qaadaya markuu sujuudayo nasiib daro wejiga si fiican muu dhigaayo rukuuc aan la aqoon rukuuca oo aada moodo wax u ka cararaya garan maysa maca alasaf marka waa nasiib daro laabudda waa in tuma'niina ay jirto waa in lagu xasilo oo maaragtay mar walba marka ficil la samaynayo lagu xasilo waa taagan tahay faatixadii waad akrinaysaa suurad kale ad akrinaysaa waad rukuucda rukuucda ku xasil xaggeed u ordaysaa ictidaal samee ku xasil tumaniin wax la yihahdaa jira sujuud sujuudda ku xasil waxaa dhici karta wax maaragtay laba daqiiqo iyo saddex daqiiqo ay udhaxayso in salaadaadii maaragtay ay kaaga kharibanto meel loo ordaayo balsheeg waa cibaadada alle waa in la hagaajiyaa salaada ugu daran rukniga labaad waa in arkaanteedii lagu dadaalaa iyo waajibaadkeedii oon la fududaysanin oo qofki maalan qiraadii oo kale faatixadii waa inuu bartaa maaragtay faatixada sida loo akriyo si sax loogu akriyo qofku waxaa dhici karta faatixada inuu akrinayo lakin aanu si sax u akrinayn si aanay ku ansaxayn buu u akrinaya waa nasiib daro waxaa marka in la iska waa qofku diinkiisa uu maaragtay xoogaa ihtimaam uu siiyaa oo uu wakti ku bixiyaa siduu adduunyadaba ugu dadaalayo wa tuutiya zakaata zakadiina inaad bixiso oo azakaa aad maaragtay la timaado wa tasuuma ramadaana bisha ramadaan aada soonto zakadiina wuxuu u baahanya qofkii hadduu xoola haysto inuu ogaado nisaabkii intii maaragtay eh, hadduu eh, lacag haysto wax loo maaragtay lacagtiisu intay gaartay loo baahanya si sakadii ugu waajibto iyo wixii uu bixinayay xoola haysto hadduu maaragtay beer haysto wixii maaragtay zakadu ay ka waajibaysay iyo waa inu waa inuu yaqaanaa oo cibaadada si saxa u gutaa marka sanadkiina mar zakada maarata la gutaa sida asalka ah, waa saas soonkii ramadaankana waa isaguna waa hal mar sanadkii bisha ramadaan yaa la soomaa oo fajarku marka uu dhasho ilaa iyo qoraxdu ka dhacdo laga soomaa cunadii iyo haween maarata utegidood iyo cabitaan iyo laga soomaa wataxuja lbeyta in loo qasdo beytka alle in istatacta ilayhi sabiila haddii aada awoodu leedahay oo qofku maarata xoolihii uu ku tegi laha uu meesha u haysto oo awood xagga badankan u haysto waa inuu xajiya oo aanu maaragtay dib u dhigin isagana xajka haddii ku waajibo waa inuu arkaantiisii iyo shuruudiisii iyo waajibaadkiisii waa inuu gartaa si uu si saxa ugu xajiyo laakiin dadkii waa iska socda iskala soco wax saxa maaha wax saxa maaha qofku markuu ganacsanaayo ama uu maaragtay adduunye uu ka shaqaysanayo waxbuu raadiyaa dad expertis baan wax weydiinanaa leeyahy khubaraan wax laleeyahay si aan ugu najaxno shaqadeena oo shaqo sax ay u noqoto de markaad alla caabudeyso ma sidaad rabtaa iska yeelaysaa maaha waa in dadkii maarata culamada uu qofku wax oo waxbartaa oo waqti ku bixiyaa cibaadadiis marka waxaa u daliila marka in lagu qeexo oo lagu carifo islaamkii afartii ee shantii macnaha tiir xadiidka aan sheegno waa xadiidkii jibriil ee dheeraa iyo waqowluhu baa u daliila in lagu qeexo arkaanta shanta ah rasuulka sal slm qowlkiisa uu yiri oo bukhaari muslim ay wariyeen buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan baa lagu dhisay shan waxyaabood baa lagu dhisay waa intii lasoo sheegay awel marka kuwii fadakara haadihi intii hadda lasoo sheegay yuu sheega u leeyahy rasulka sal ly slam hayra anahu laakiin rasuulka sal slm qadama alxaja calaa sawmi ramadaan xajkii buu wuxuu ka hormariyey bishii ramadaan in la soomo oo xajkuu hormariyey wa kilaahumaa fi saxiixin buu leeyahay sheekh su-aasha lix iyo tobanaad maa maxalu shahaadatayni min addiin darajada kelimada towxiidka laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuul ay diinka ku leedahay maxay tahay yani booska ay diinta ka joogto kelimadaani laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah muxuu yahay booskaasu darajadu maxay tahay shiikhu wuxuu yidhi jawaabtu waxay tahay laa yadkhulu lcabdu fi diini ila bihima qofku diinkaba ku geli maayo ilaa inuu ku dhawaaqo moogiye laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah qofkaan caajiska ahayn qofku hadduusan hadli karinba inuu ictiqaadiya maaragtay ku filan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inama almuminuuna aladiina aamanuu billahi wa waxaa muminiin ah oo iimaankooda uu dhab yahay waa kuwa allah rumeeyey rasuulkiisana rumeeyey waa un kelimadii tawxiidka ishaaraysaa kelimadii tawxiidka yay ishaaraysaa wa qaala nabiyu sal l slam rsulka allana wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuuluh waxaa la ifaray buu leeyahy rasuulku sal slm inaan la dagaalamo dadkii dadka lala dagaalamaya waa kuwa muxaaribiinta ah ee dagaalka usoo labistay ee dad maaragtay intaad dacwo ugu yeerto dacwadii kaa aqbalaya inaad maaragtay la dagaalanto ma inaad seef la dhex gasho maaha waxa uu ka hadlaya rasulku sal dadkii muxaaribiinta ah oo maaragta anagu dacwadii in la soo gaarsiiya dagaalan ka xignaa lahaa oo dadka inay wax maqlaan diidan kuwaasaa marka lala dagaalama marka waa muxaaribiinti sidii shekh islam tamiya u leeyahy muraaduhu qitaalu lmuxaaribiin aladiina adina allahu fi qitaalihim lam yurid qitaala lmucaahadiina kuwo lala heshiiyey oo heshiis naga dhexeeyo maaha lala dagaalami maayo marka waayihii dambe suurat tooba sida lagu sheegay haddii da muslimka ay xoog leeyihiin waxa maarata lagula heshiin karaa ahlu kitaabka oo kale waa inay jizye bixiyaan haddaan tabar lalahaynna dee caadi waa loola heshiin karaa marka umirtu buu leeyay rasulka sal wa an uqaatila naas in dadka in layla dilo haayadu marka maxay tahay waa inay tawxiid ay la yimaadaan laa ilaha illa maxamedun rasuulullah waa inay yidhahdaan haddii taa la yimaadaanna alxamdu lilah waa dad muslimiina riwaayo kale waxaa ku jirta wayuqiimu salaata wiitu zakaata waa inay salaadiina oogaan zakadiina ay bixiyaan wagayru dalik kaiir yani adilada kale kurtusinaysa arintaas ahamiyadda ay leedahay kelimada shahaadateynku waa waa badan yihiin buu leeyahy sheikhu calaa kulli xaal maalka maxalka marka kelimad tawxiid ay diinka ku leedahay iyo booska ay ka joogto wax sahlan maaha wax aada u weyn hadal oo dhan laa ilaaha ila allah yaa ugu fadli badan cilmiga ku jira kelimada tawxiidka iyo maxabada ku jirta yaa culuumta oo dhan iyo maxabooyinka oo dhan ugu fadli badan xadiidkii sunanka lagu wariyey oo jaabir uu rasuulka ka warinayay sala allahu alayh wasalama sheekh albaanina waa xasan uu yidhi afdalu dikri laa ilaaha ila allah yani xus alla la xuso waxa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah inaad ku dhawaaqdo laa macbuuda bixaqin ila allah waa micnaheedu ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogi waa kelmadda islaamka lagu soo gelaaya dikri ahaana in alle la xuso iyadaa ugu fadli badan sida rasuulka sal slam uu leeyahay marka kelimadda tawxiidku yani wax lamidu ma jiraan qalbiga qofka iyadaa aruurin og iyadaa qofkii naftiisa tahirin og sababtoo ah shirki iyo balaayo kastay maaragtay iyo tacaluq bigayr illah in alla waxaan ahayn qalbigu uu ku tacaluqo yay kaa daaweyneysaa rusushii allana waxay dadka ugu yeeri jireen oo ugu horeeyey waxay ahayd ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru yani ucbud llaha ma lakum min ilahin hayru macnaha waa tawxiidkii un laa ilaha illa maxamed rasuullah bay tusinaysaa laakiin ambiyada hore dee maxamed rasuullah ma dhihi jireene eh? iyagu laa ilaha ila allah bay dhihi jireen marka ku xaq lagu caabudaa ma jiro aan allah ahayn waxay la macno tahay xagga macnaha laa ilaha illa lah bay la macno tahay rususha dhan asalka dacwadoodu saasay ahayd taasaana rasuulku sal ly slama uu maaragtay kuwuu la dirirayo mushrikiinta ahaa uu kula dirirayo marka qofkii markuu aqbalo kelimada tawxiidka daahirka islaamka yaa laga aqbalaa laakiin baatinkooda dadka waxaa loo tala saartaa allah loo tala saartaa ma garate markii ninkii saxaabigaha uu dilay nin gaal ahaayoo la dagaalamayey oo maxaa u dishay la yiri wuxuu yihi maaragtay inuu badbaado uun oo seefta ka badbaado oo aan la dilin unbuu rabe markaasa rasuulku wuxuu afalaa shaqaqta can qalbii oo maxaad marka qalbigiisa marka u jeexi weyse si aad u ogaato inay dhab ka tahay in kale laguma dirsan adiga waa gaalka la diriraayo ee dagaalku naga dhexeeyey ee hadda idilaya daqiiqad ka hor laa ilaaha ila allah muxamadu rasul haduu yiri ama laa ilaha illa u yiri hataa waa waa ka joogsanaysa dagaalku waa ka joojinaysa sababtoo ah waxay calaamo u tahay inuu soo islaamo ka joog haddana dad baa marka soo baxay oo laa ilaha illa llahu dheh maaragtay salaad duko soon marat la imo xaji arkaanta islamka o dhan la ku dhahaya maya waa laga shekisan yahay qofkaas waa in la cadaystaa waxaas wax jira ma a ah, munaafiq hadduu yahay qofku dee allah la xisaabtamaayo adiga laguma dirsan marka haddii qofka tawxiidka uu ku hadlo yani waa dhiiggiisa iyo maalkiisaba waa uu waa uu maaragtay ilaashaday ilaa xaqeeda ma ogi xisaabta dadkana allah maaragtay ayay saaranta ahlu kitaab marka marka lala diriraayo ama waa inay islam hadi islamka aqbalaan waa alxamdulilah haddii kale waxaa laleeyahy jizya dhiiba la iskala dagaalami maayo jizya loo ogolaya ayaga ila waa dad wax soo maqlay waxaas ay soo maqleen baa dhici kartaba dadku inay ku intifaacaan ila nebinimo wax la yidhaahdo iy wax ka og yihiinoo maaragtay ciise iyo muuse iyo ambiyada ka horreeyay ay rumaysan yihiin ma garatay marka waxaasa dhici karta in dad kaleba ay ka faa'iidaan iyago aakhiro marka naarta ku waaraan hadday saas ku dhintaan laakiin adduunka waxa la ogol yahay in hadday jizye ogolaadaan aan laga dirarin ma garate marka kelimad tawxiid fadligeedu aada buu maarata u wen yahay afdal dikri laa ilaha illa allah u ahaa wa afdal ducaai alxamdu lilah ya xadiidka qeybta labaad ah yani duca waxaa ugu fadli badan alxamdu lilah lafdi kalena wa afdal الshukri alxamdu lilah yani mahadin alla mahadiyo alxamdu lilah ugu fadli badan culamada qaarkood waxay yihahdeen afdal ducaai alxamdu lilah waxaa laga wadaa suuraة اlfaatixa laga wadaa sababtoo ah ihdina siraaط almustaqiim baa ku jirta ducaa aad u qiimo badan baa ku jirta jidkii toosnaa allow nagu hanuuni qofka jidki toosnaa haddii lagu hanuuniyo waxba uma dhimana ma garata diinkiisu waa saxmahaya oo in lagu jeclaysiiyo xaqi laguna fahmsiiyo laguguna kaalmeeyo si aad u samayn lahayd wax sahlan maad aad la weydiisanaysaa waa ducaa aad maarata u fadli badan culamada qaarkood marka saasay yirahdeen alxamdulillah waxaa laga wadaaba suuraddaas laga wadaa ay leeyihin ama haddii kale xamdiga caadiga haddii laga wado qofku markuu allah shukriyo dee macnaha ku shukriyo dee nicmo kaleo ziyaadaa u rabaa tii hore oo la siiyey hadduu allah ku mahadiyo mid kaleo ziyaadaa buu rabaa oo hadda marka alla la caabudayo lafteeda waxbaa laga rabaa marka salaadda la dukanayo dee inaad ku badbaadaad rabtaa soo maha oo naarta a ka badbaado jannada inaad ku gasho marka yani waa ducaau cibaada la yihahda iyada lafteedu alla wax ku weydiisan adoo cibaado samaynaya yaa wax weydiisanaysaa marna alla waxaad leedaha maaragtay eh, caafimaad sii alla owlaad sii baad leedahay ducaau masala la yidhaha taas laakiin markaad alla caabudayso iyada lafteeda waxbaad ku rabtaa ma garatay inaad aakhira naarta ka badbaado yaad doonaysaa jannadina aada gasho xagga macnaha marka waa lafteedu waa su-aal waa duco marka eh, maxalka ay shahaadateynku ay ka taagan yihiin maaragtay eh, kitaabka iyo manaha eh, diinteena waa maxal aada maaragtay u sareeya marka bilowga horena waa saas oo dadka waxaa loogu yeeraa waa tawxiidkii marka inay qaataan si islaamka usoo galaan ay u badbaadaan marka la dhimanayana qofku hadduu ku dhinto tawxiidka jannuu gala man maata wahuwa yaclamu an laa ilaha ila allah dakhala aljana buu lehy rasulka sal slam qofka isagoo marka ay dhab ka tahay khaalisan min qalbihi mustayqinan min qalbihi yaa marka qaarkood xadiisay sheegaysaa dakhala aljana januu gelaya ma garata marka yani khaatimo khaatimo wanaagsan bay tusinaysaa arrintaasi wabillahi tawfiiq